بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعاشر كما درسي اللحاد كتابك سفينة النجاة للشيخ العالم المعلم الفقيه saalim ibni cabdillaahi alxadarami wuxuu cashirkeenu ka bilaabanayaa maanta najaasaadka iyo axkaamtooda insha allahu wuxuuna wuxuuna gabagabayn doonaa qeybtii tahaarada iyo axkaamteeda la xiriiray oo ah intii salaada ka horeysay sheekha mualifkii wuxuu yihi faslun الذي يطهر min النجاasaaت ثaلaaثun najaasada waxa ah waa laba qaybood wax isaga daatadiisa iyo cayntiisa najisa iyo wax nijaasoobay haddaba waxyaabaha najiska asalka u ahaa wuxuu ka hadlayaa ama nijaasoobay wax iyagoon la dhaqin daahirsamaya iyo wax haddii camal qaarkii laga qabto daahirsamaya wuxuu yidhi alladii yadhuru midka daahir noqda oo min annajaasaati najaasooyinka ah halaatun saddex wey kow alkhamru khamradii wey idaa takhallalad hadday khal isu badasho binafsihaa iyada naf ahaanteeda ay isugu bedesho halkan wuxuu sheekhu ka hadlay mualifka raximahullah khamradu waa nijaas haddiise iyadu ay khal noqoto iyadoo waxba lagu samaynin waxna lagu darin dadna ka shaqayn iyadu unbaa isbedeshay ama hawada hawada isbedeshay isla bedeshay oo kuleyl iyo qabow ah ama si kale ay isu bedeshay waxba laguma darin waxna laguma samayn hadday khal noqoto xukumka najaasadu khamrinimaday ahayd khamrinimadiina way zuushay cillada najaasadae khamrinimaduna inay maandooriyo tahay bay ahayd maandooriyanimadii way ka baxday qaacidadiina waxay ahayd alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wa cadaman xukumku cilladiisuu la socdaa marka ciladii sababtii la helana wuu yimaadaa marka la waayana isna waa la waaya maanduuriyay ahayd maanduuriyanimadaa nijaasa keentay maanduuriyaniyadii meeshay ka baxday nijaasadii ay keentayna way raacday fuqahadu iyo culimaduna khilaaf kama jiro sidii xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi ee imaamu muslim fii saxiixii ku wariyana nabigu waa ka yidhi nicma alidaamu alkhal wax waxa lagu koosaarto oo wax qalala lagu qoystaay khalka ugu qiimo badan in nicma alidaamu alkhallu khalka saa u ammaano najaasana khalki iyadoo noqotay baa najaasaa la yidhaahdo dee isma qabanayso najaaso nicmo ma laha taasi waa midda koobaad waxa labaadi wa jildu lmaytati haraga baktiga ama baktiga haraggiisa idaa dubiqa haddii la magdiyo kuma jiraan madhabkeenna doofaarka iyo ayga iyo wixii ka ka dhashay ama ku farax leh kuma jira haraggooda laakiin haragga xayawaanaadka kale ama ha la cuna hilibkooda ama yaan la cunin xayawaanaadka markay noolaayeen jirkoodu daahirka ahaa markay baktiyaan baktigu waa nijaas haraggiina baktigii iyo hilibkii iyo dhiiggiibaa xagga hoose wax ka soo raacaa haddii la magdiyo oo sida masallaha laga dhigo oo laalay wixii dhogora iyo wixii hoos kaga yaal oo dhan laga wada nadiifiyo daahir buu noqdaa wa lmaytati nabigana alay slam waxaa ka sugan xadiid ibni cabaas laga wariyey imaamu muslim fii saxiixihi idaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur harag kasta oo la magdiyo uu daahir noqdaa saddex wamaa saara wixii noqda xayawaanan xayawaan nool noqda nijaasadii ama baktigii ama digadii iyo xaal xaalkii xoolaha hadduu xayawaan ka dhashoo dixiriya wax lamida isna waa daahir oo waxaa la yidhaahdaa istixaala wixii wuuba isbedelay shalay baktiguu ahaaye xayawaan naf lahoo socdo waay saa darteed nafladii iyo xayawaanka qurunka iyo qashinka iyo baktiga ka dhalata iyana waa daahir waayo wixii wax kalaba hadduu noqdo cayntu cayntii ma aha xugunkuna xugunkii ma aha intaas saddexdaasuu kaga baxay kadib mualifku haddana wuxuu u gudbay nijaasada marka la daahirinayo seebaa loo daahirinayaa nijaasada sida loo daahirinayo waay waxay ku xidhan tahay hadda nijaasada nooceeda nijaasadii markii tahaaro la yidhaahdo saddex bay u qaybsantay marka wuxuu yihi faslun annajaasaatu nijaasooyinku halaathun waa saddex muqalladatu nijaaso adag la adkeeyey waa mukhafafatu nijaaso la fududeeyey waa mutawasitatun mid labadooda u udhaxaysa mid walbana si gaara loo daahiriyaa najaasada muqalladada ama la adkeeyey tahaaradeedu waa mid tahaaro adag bay u baahantahy najaasada dhinaca kale ee la khafiifiyey la fududeeyeyna tahaaro fudud bay u baahantahy tan u dhaxaysana tahaaro u dhexaysay u baahantahy daba faahfaahinteeda qabso faalmuqalladatu faalmuqalladatu tan la adkeeyey najaasatu lkalbi ayga najaasadiisa waaye iyo walkhinziiri doofaarka iyo waa farci imaam midkood wixii uu dhalay doofaar baa iska dhalay ama ay baa iska dhalay ama ay iyo xayawaan kalaa iska dhalay ama doofaar iyo xayawaan kalaa iska dhalay haddii ay dhacdo waxalaalay wixii labadooda abuurkiisi iyo asal waalidnimo si uun u gala xukunkoodu najaasada qaadan amaa aygu najaasadiisu inay adag tahay waa muttafaq calayhi bukhaariiyo muslimna min xadiidi abi hurayratay ka wariyeen wa amaa doofaarku isaga daliil cad looma hayo culammadu waxay u yidhaahdaan liannahu aswa'u xaala min alkalbi eygaba isagaa kasii qurunsan oo kasii saqajaansan oo kasii liita imaamu nawowi rag lamida ah, hadalkaa uu xogay way ka yiri cagajiideeno waxay yidhaahdeen daliil cad uma hayno doofaarka inaan ayga raacino laakiin madhabku waa sidaas wa farca xaddihimaana dee faracu asalka xukunkiisa qaataa taa waa nijaasada muqalladada see loo taahirin way inagu soo socotaa weli qaybintii nijaasada baynu ku jirnaa wlmukhafafatu wاnajaasatu lmukhafafatu najaasada la fududeeyeyna bowl sabiyi wiilka yar kaadidiisa weeye alladii wiilkaasoo lam yacam lam yutcam aan la quudinin hayra labani caana waxaan ahayn walam yabluq aanan gaadhinna alxawleyna laba sano ilmaha yarka ah saddex shardi haddii la helo isagana najaasadiisu waa mukhafafa kaadidiisa ah ama afar aan dhahno horta najaasadu waa inay kaadi tahay saxarada wiilka yari waa najaasada qeybta soo socotee mutawasitada iyo geli waa kaali inay tahay waa marka labaadee waa wiil inuu yahoosan gabadh ahayn waa marka saddexaadee waa in uusan caano wax aan ahayn cunin ama aan la siinin oo raashin iyo rooti iyo soor iyo beriis iyo waa inaan la siinin iyo mushaaliiyo waa shardiga afraade waa inuun laba sano gaadhin laba sano hadduu gaadho dadii caana nuujinta u dhaafay isagana si kalaa loo daahirin oo waynoo iman doontaa waalmukhafafatu litalafuday bawlu sabiyi wiilka yar wey alladii wiilkaasoo lam yudcam aan la quudin hayra labani caana waxaan ahayn walam yabluq aanan gaadhin alxawlayn laba sano waalmutawasitatu midda u dhaxaysana saa'iru najaasaati najaasooyinka inta soo hadhay waay wax allaala wixii intaa ka soo hadhay waa najaaso labadaa u dhaxaysa oo dhadhahaaradeedana iyagay udhaxaynaysaa haddaba mualifku hadduu ka hadlay najaasadii inay markii la daahirinayo la fiiriya nooca ay tahay iyaduna saddex qaybood tahay mid la adkeeyey iyo mid la fududeeyey iyo mid u dhexaysa seebaa mid walba loo daahiriyaa bay noqotay su-aasha xigta ama masalada xigta uu tilmaamay qaybtii aan soo qaybinay iidadeedu waxay tahoy kahulxaad u ahayd ama hordhac iyo afeef u ahayd qaybta soo socoto ah sida loo daahirinayaa kala duwan faslun almuqalladatu najaasada la adkeeyey oo aygii iyo doofaarkii iyo wixii ka farcamay ah tatadhuru way daahir noqotaa bisabci khasalaatin toddoba jeer in la dhaqo bacda isaalati caynihaa caynteeda marka la zuuriyo kadib hadday saxaro tahay hadday kaadi tahay hadday caliyo tahay horta iyada meeshaa laga qaadi kadib baa toddoba jeer oo kale la dhaqi ixdaahunna toddobadaa midoodna bituraabin ciid baa la socota waxaa ka sugan nabi sal l slam insaa loo daahirinayo ayga weeye xadiidkii abi hurayra oo imaamu muslim wariyey asalkiisuna saxiixeynka ku yillay wuxuuna ahaa tuhuuru inaahi axadikum weelkii midkiin weelkiisa waxaa daahirinaya idaa walaqa fiihi lkalbu ay hadduu afka geliyo an yaqsilahu sabca maraatin toddoba jeer inuu dhaqo intaas baa nabiga ka sugan sal ly slam toddoba jeer hala dhaqo toddobadaa jeer mid ciid kamida inay noqoto ta u horeysa noqon kartaa ama midow kamida ama tan ugu dambaysa riwaayaadkoodta inta kusoo aroreeno imaamu muslim riwaayadka qaarkood wuxuu leeyahay iwlaahunna riwaayadka qaarkoodna wuxuu leeyahay ixdaahunna middood ama tan ugu horeysa sunankana ukhraahunna xadiidkii ninka la dhihi jiray cabdillahi ibni muqafal ee muslim wariyeyna waa kilaha lahaa wacafiruuhu thaaminata bituraab caradana sideed kaga dhiga haddaba toddoba jeeroo miday caro tahay oo biyaha iyo carada haddii la kala tiriyana sideed isku noqon baa la dhaqayaa taa xadiidkaasaa sheegay doofaarkana waa qiyaasan caleyhi in looga qiyaasta waayo waalmukhafafatu midda fududna tadhuru way daahir noqotaa birashilmaayi biyo in lagu rusheeyo oo ka lagu daadiyo calayhaa najaasada korkeeda biyo lagu saydhsaydo maca alkhalabati iyadoo biyuhu ay ka badan yihiin najaasadii meesha gaadhay iyo wa isaalati caynihaa caynteedii in la zuuliyo hadday wax muuqdo oo taallo tahay in la zuuliyo hadday un kaadi iska qoyaana tahayna in biyo kaadidii ka badan meesha lagu shubo baa daahir ka dhigta walmukhafafatu talafudeeye oo bowlu sabiyigii ah taduru ay daahir noqotaa birashilmaaya calayha waxaa u daliila xadiidkii caliy bn abi aalib radia allahu canhu wa ardaahu ayaa abu daawuud iyo ibni maajah iyo keyrkoodba ka wariyeen uu lahaa nabigaa yidhi yuqsalu min bawli ljaariyati wa yurashu min bawli lghulaami wiilka kaayaysana biyaa lagu rusheeyaa gabadha kaayadeedana waa layska dhaqaa gabadhu kaayadeedu dadka waaweyn bay lamid tahay xukunkoota mutawasitadee soo socota ayay gelaysaa ta saddexaad waalmutawasitatu midda dhexdhexaysatay ee tan adag iyo ta fudud midna aan ahayn tan qasima way qaybsantaa ilaa qismayna laba qaybood bay lafteedu noqotaa cayniyatun mid cayniya muuqaal la arko ama la taaban kara leh iyo wa xukmiyatun mid xukun ahaanun meesha najaasaa gaadhay laakiin wax la taabto iyo waxay ilay qabato midna ma leh labadaasaa loo qaybiya cayn waxaa la yidhaahdaa waxay ilay qabato ama gacani taabato xukunna dibakaadi baa lagu kaajay kaadi baa gaadhay kaadina way ingegtay meeshan waa nijaaso laakiin nijaaso la arko ama la taabto ma leh laakiin halkan saxara taalla saxarada waa ishana waa qabataa gacanna waa qabataa ilna waa qabataa saasay u kala duwan yihiin walmutawasitatu midda dhexdhexaysatay tan qasim oo u qaybsantaa ilaa qismayna laba qaybood cayniyatin mid cayniya daata la taabta leh iyo xukmiyatin mid xukun ahaan uun wax inay qabato ama gacanay taabata aan lahayn see loo dahiraya marka alcayniyatu cayniyadu hiya latii waa midii lahaa leh lawnan midab la arko wa riixun ur la uriyo iyo wa tacmun dhadhan la dhadhamiyo haddaaba dhadhamisada nijaasasee la dhadhaminba falaabudda waa lama huraan min waxaa lagama maarmaana min isaalati lawniha midabkeedii in la suuliyo haddii la kari karo waa midabkeedii in meesha laga gooyo wa riixiha urteedii waa in laga gooyo wa tacmiha dhadhankeediina waa in laga gooyo najaasadu dhadhankeeda iyo urkeeda iyo midabkeeda mid ka kamida ah intuu joogto muuqaal iyo wax la taaban karaa jira xawaastii iyo dareemayaashii baa lagu ogaan karaa walxukmiyatu tan xukmiyadaana hiyo latii waa midii laa lawna midab ma leh walaa riixa urna ma leh walaa dacmo dhadhanna lahaa iyadu ma leh yakfiika waxaa kaaga filan jaryulmaayi biyo inaad ku dul dareeriso calayha najaasadii meesha najaasadu gaadhay biyo inaad saa ugu dul shubtaa kugu filan ta kale laakiin shaqayntaa ka badan bay u baahan tahayoo biyaha kushubitaanka waxaa ka horeeya raadkeeda in la tirtiro sidaasaa loo dhaqayaa najaasaadkii saddexda ahaa saasaa loo kala dhaqayaa markuu najaasaadka dhameeyey buu baabkii caadi ahaan ugu dambeyn jiray baabu tahaara waa baabu lxaydi wanifaasi ah buu galay xeedkaa lagu bilaabay oo asara nifaaskana aakhirka ayaa tahaaro lagu soo gabagabay wuxuu yihi faslu aqalu lxaydi yawmun walaylatu laylatu aqalu lxaydi xayd waxaa ugu yar muddada uu hayo haweenka yawman maalin iyo walaylatun habeen afar iyo labaatan saacadood waqti shan salaadooda baa ugu yar inta la dabagalay aayad ma laha xadiidna ma laha laakiin curfigii iyo dabagalkii waxaa la soo ogaaday bay intaa ugu yaraatay arrintaan baana loo noqono waxaan aayad daliil lahayn rarsi leh rarsiga dhaqanka dadkaa loo noqdaa waqaalibuhu inta ugu badanna sittun lix aw sabcun toddoba wey saddex ilaa toddoba habeen iyo maalmood oo wada socda wey waxaana taa iyada ku ansaxay xadiid xamnata binti jaxshin laga wariyey oo imaamu axmed fii musnadihi abu daawud iyo tirmidi sunankooda ku wariyeen isaguna xadiid xasan ah baa nabigu wuxuu ku yidhi gabadhii caadada kala garan weyday ee dhiig furanku ku dhacay ee ku wareertay fataxayadii sittata aw sabcata ayaamin lix ama toddoba maalmood bishii caada isku xukun oo ka mid a uma watasilii kadib qabayso salaada haga tuko waayo haalibku intaa kama bato wahaalibhu inta ugu badan sittun aw sabcun dadku inta ugu badanna lix ama toddoba buu noqdaa maalmood wa akaruhu inta ugu tira badane uu gaadhana khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood weeye oo bilayaaliha habeeneeda lagu daray waxay yidhaahdeen maadaama bishu daahir iyo xayd ay bil walba wada galaan haddii wixii la kala garan waayo qaacidada fiqiga waxay tahay wixii mushtaragee la wada yeesho ee haddana si loo kala leeyahay la garan waayo nus nus baa laga dhigaa marka xaydkiiyo markii looga dhiga tohrigii bishii ay wadagelayeen nus nus looga dhigo dee shan iyo toban baa ugu badnaan kusoo hagaagaysa sidaasay fuqahadeenu yidhahdeen raxmatullaahi calayh goolkaasay cuskadeen haddaba xaydkii intii ugu badnayd iyo intii haalibka ahayd iyo markuu ugu tiro badnaan lahaa haddaynu kasoo hadalay duhrigii imisay gabadhu daahir noqon kartaa aqalu duhri duhurka kan ugu yar bayna alxaydatayni laba caada dhexdood khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood waay fuqahada muslimiintuna saasay u badan yihiin waana qaacidadii haddaan soo sheegnayo bil walba gabadha caadaa ku dhacda caadadu iyo duhrigu haddii uu inta ugu badan caadadii waa shan iyo toban aan soo dheli inta ugu yaree soo hadhay waa imisa waa shan iyo toban kale waa shan iyo toban beri inay daahir noqoto wey hadda iyadoo shan iyo toban beri dhamaysanin dhiig isku aragto dhiig furan iyo istixaado baab la yidhaahda wey waa qaalibuhu sida qaalibka u ah ee inta badanaaba uu noqdo arbacatun wa cishuuna yowman afar iyo labaatan maalmood aw halaaatun saddex iyo wa cishuuna yowman las labaatan maalmood saddex iyo labaatan maalmood ama afar iyo labaatan maalmood waay binaan calaa haalib alxaydi baan leenahay xaydka haalibkiisii haddaan lix dhahno afar iyo labaatan baa bishay soo hadhi haddaan toddoba dhahnana saddex iyo labaatan baa soddonkii bisha ka soo hadhi markii la kala gooyo soddonkii bisha aada lix ka goysana arbacuntu wa cishruunaa soo hadhi haddaad toddoba ka goysana halaaatun wa cishruuna yawman baa soo hadhay aduu lix beri ama toddoba beri hadbakaad ka goyso inta soo hadhay baa haalibu tuuri haweenku inta badan bishii hal mar bicaada ku dhacdaa hadday lix ama toddoba beri ku dhacdo inta soo hadhay oo afar iyo labaatan ama saddex iyo labaatan maalmood bishii kamid ahay waa daahir gabadhi walaa xadda xad ma leh liakarihi tuhriga inta ugu badan inta ugu badan ay gabadhu daahir noqon karto xad ma laha ay muddo dheer bay daahir noqon kartaayo hooyo laba sana ilma nuujinayso oon caadaba ku dhicin baad arkay mid caadadiiba ka tagta oo qur-aanku sheegay walaa iyo isna min almaxiidi layidhi kaba quustay baa ka mid a kuwaba xanuun intuu ku yimaado uu kaba guuraa ka mid a saa darteed inta ugu badan ay daahir noqonayso xad iyo tira go-an ma laha intaana axkaamul xayd baa lagaga baxay xaydka waxaa raacasa inu soo sheegnay mar walbaba axkaamu nifaasi baa raacda maadaama axkaamu nifaasi had iyo goorba ay raacaan oo marnaba aanay ka harin ayuu haddana raaciyey culimmadana marar badan aynu soo niri axkaamu nifaasku waa axkaamu lxayd culimmadana khilaaf badan kama jiro wuxuu yihi aqalu nifaasi nifaas waxaa ugu yari majatun hal mar shawtee dhiiga wey dhiig hal mar yimaada oo hal mar kasoo daata waay majahu wuxuu tufay saa u tufay baa layidhahda ama caano ha noqdo ama shaah ha noqdo ama biyo ha noqdaane wax afka kuugu jiray oo tuftay baa majahu la yidhahdaa waana garan xadiidkii saxaabigii sagiirka ahaa maxamuud ibn uu lahaa aqaltu min rasuulillaahi majatan majaha fii wajhi ugu tuuray anigoo shan jir meelahaasaan ahaa baan u malaynayaa buu yidhi saaaas ku qiyaasay sidaas darteed aqalu nifaasi nifaaska inta ugu yari majatun hal mar oo wax la tufo wax la mida wey aa hal mar oo shaw a ah wey ama hal mar oo xogay gobo dhiigsoo yidhaahda wey waqaalibuhu badanaana inta badanaa ama dadku ay dumarku u badan yihiinna arbacuuna yowman afartan maalmood waay kaasay ku fasireen fuqahadeennu xadiidka umu salama radia allahu canha wa ardaaha wa abu daawuud sunankiisi iyo tirmidi sunankii sidoo kale imaamu axmed ibn xambal fii musnadihi ku wariyay xadiis saxiixa ah, inay tiri kaanat inufasaaw tajiisu calaa cahdi rasuulilahi sal slam arbaciina yowman afartan maalmood waarata inagu afartan baxa soomaalidu ay yidhaahdaan wey sida u badan haweenka haalibka ah afartan laba dhaafo sidaa un bayna ahaan jirtay bay yidhaahdeen waa aktaruhu inta ugu badan ee la arkayna situna yowman lixdan maalmood waa lixdan maalmood baa marmar la arkay dumarka qaarkood inuu ku gaadhay marka lixdankii intaa uu ka dhig buu leeyahay mualifku raximahu llahu tacaala madhabkaana sidaas culimo badan iyo fuqaho badan baana la qabto keligood ma aha shaaficiyada iyo maalikiyadana masalada isku raacsan halkaas ayaa waxaan ku dhammaaday ama kusoo gabagabaynaynaa casharkii lixaad ee kitaabkii safiinatu naja halkaana waxaa ku dhammaaday abwaabu tahaara ku dhammaatay cashirka soo socda salaadii axkaamteedii iyo masaa'ilka la xiriira baynu kaga bilaabi doonaa oo cashirkeena toddobaad intaan cashirkaa dhambaysaga imanayno ilahi subxana wa tacala waxaa weydiisanayaa xaq iyo iimaanka inuu nagu sugo khayrka iyo wanaagana nagu kulmiyo wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illaa ant astaqfiruka wa atuubu ilayk